asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaan araxiim hala soo dhawaado hala soo dhowaado akhyaarta aada iyo aad baan idin salaamayaa codka waxaan filayaa waa la maqlaa allah idin barakeeyo soo dhawaada soo dhawaada aada iyo aada baan idin salaamayaa aada iyo aada baan idin salaamayaa akhyaarta soomaalay meel walbo aada joogtaan allah idin dhowro allah idin dhowro allah idin dhowro adduun iyo aakhira allah idin dhowro waan ogaho soomaali meel walbay joogtaa meel walba ayay daadsan tahay ilaahay waxaan ka bariyey taladooda hal inuu ka yeelo amni iyo amaan in uu siiyo inuu dhowro uu asturo inteeda xanuunsan ilaahay waxaan uga baryay inuu caafiyo inta xiran ilaahay inuu soo daayo hala shee gareeyo caawa cunwaanka sidaad aragtaan waxaan rabaa inaan dul istaago runtii cunwaanka aada aragtaan waa cinwaankaa ha qaadan dhul aadan lahayn waxaad ogsoon tihiin in maanta inta badan dhulkeennii laysdhacayo dhulal aanu dadku lahayn inay sharciyeysanayaan in garab loo raadsanayo lacag loo raadsanayo maxaakimta loo hortuban yahay sabarloogooyin loo doonanayo ya dhul qofka uusan lahayn yani waxaa ayaan darro ah dhul aadan lahayn adoo ogsoon inaadan lahayn in aad haddana xaaraan kusii raadsatid shay ayaan daro ah runtii marka caawa waxa aan rabaa intuu ilaahay iga karsiiyo in aan dul istaago ha qaadan addoonkii allow dhul aadan lahayn marka asxaabta runtii ha la casuumo in badan baa la dhacay in badan baa dhulo laga qaatay iminkaa laysku haystaa maxkamadaa loo ballansan yahay anoonan ogeyn wallaahi waxaan hubaa gobolada soomaaliya oo dhan wadamo yacni inta gobolee waddankeenu uu yahay inta tuulaa inta degmo ah in maxaakimta hortooda berri labsadeeda qaar badan inay u ballansan yihiin in laysku haysta dhulal yah in laysku haysta dhulal in laysdulmayo dulmigana uu soconayo marka hala sheeg gareeyo waa intaasoo kelmad aan iri aan ka aan ka maaragtaayay sido xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam ya in qofkaa daalimka ah dhegihiisa intay ku dhacaan inuu ka haro inaan maxkamad loo baahanin laaloosh in la bixiyo loo baahanin miskiinkii lahaa dhulka in loo celiyaa laga yaabaa marka khayrkaa laisugu kaalmeeyo watacaawanuu cala albiri wataqwa ya wanaagga ha laisugu kaalmeeyaa la layidhi marka heesaha iyo qosol qosolka iyo waxyaabaha fisqiga ah niikada iyo waxyaabaha ilaahay caragelinaya waad sheeg garaysaan oo maanta waxa waaye haddii niikis aada aragtaan intiina badan waxaad samaynaysaan waad sheegaraynaysaan bal kumanaan ruux ayaa daawanaysa laakiin runtii runtii wax badan baan idin ogahay walaalkiinaan ahay khayrka mudan in la sheegareeyo khaasatan arrintan xasaasiga ah ee taagan maanta intiina daawanaysana waxaa xaqiiqo ah qaar kamid ah dhulkoodii in la haysto qaar lala tegay qaar la iibsaday ya qaarna imikaba ay iska lushaan waa dhici kartaa marka kelmad aan sheegay in ilaahay ugu gargaara laga yaabaa masaakiinta dulmane ha la gaarsiiyo oo khayrkan waan qaylinayaa runtii idinkuna gaarsiiya oo walaalaha casuuma oo beejajka ku dara oo intoo dhan wada gaarsiiya ilaahay haydan wada gaarsiiyo khayrkiise walaalayaal arrintan dulmiga ah runtii waa arrin adduunka oo dhan camimtay dulmi oo dhanna maanta kama hadli dooni waxaan ka hadlayaa waa dhulalka keliya iyo waxyaabaha lakala qaatay dhulalka ayaan dul istaagi doonaa hadduu ilaahay yaraahdo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alkhalqi sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam walaalaha soomaaliyeed waa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam madrasatu moxamed sala allahu calayhi wasalam waa madrasadii khayrka waa madrasadii hanuunka waa madrasadii u gargaaraysay dadka dulman waa madrasadii cilmiga waa madrasadii idaylkeen inagu xiraysay allah subxaanahu wa tacaala waa madraso haddaynu si dhab ah ugu dhaqanno ilaahay aan ka rajaynayno in uu maaragtaayay ina geeyo maca alxabiib janat lfirdows hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay baanu ka baryaynaa ideelkeenu marka ha la gaarsiiyo walaalaha oo dhan ha la gaarsiiyo eh, waxaan filayaa in nagu filan ay soo galeen aada iyo aad baad umahadsan tihiin runtii inta ducada dalbanaysa inta xanuunsan intaynaan bilaabin darsigeenan eh, kelmadeenan ilaahay waxaan uga bariyey yani ma wada akrin kari idaylkood oo hadafkii aan lahaa iyo kelmadeydii aan rabay inaan idin soo gaarsiiya ayaa xoogaha ma aragtaaye dayacmaysa marka allah idin barakeeya laakiin inta ducada soo dalbanaysa ee xanuunsan inta arrimuhu si ka yihiin inta culayska saaran inta isbitaalada ku jirta bukaan jiif iyo bukaan socod ilaahay waxaan oga bariyey eh, ilaahay idinkana aaminsada ilaahay waxaan idinkaga baryay in ilaahay caafiyo in ilaahay caafiyo caafimaad waa shay muhiim ahe runtii waa nicma min nicam illaahi ilaahay waxaan ka baryay inta xanuunsan allaha caafiyo inta xanuunsan allaha caafiyo inta isbitaalada ku jirta allaha kasoo saara iyagoo caafimaad qaba inta dhaawaca ilaahay ha u booga dhayo in badan baa xerana ilaahay xabiska haka ka soo saaro in badan baa ubad laga qaatay dadkeenii walaalaheen eh, reer yurub eh, reer galbeedka u qaxay ilaahay waxaan ka bariyay qorato caynka ilmaha ay ku qabowsanayeen ee laga qaatay gaaladu qaadatay allah usoo celiyo iyagoo karaamaysan mucasiziin mukaramiina ilaahay ha usoo celiyo ilaahay waxaan ka bariyey inta lagu soo socdana ilaahay ha ka xijaabo in badan baa runtii xiran allaha soo daayo in badan baa maqan allaha soo celiyo ilaahay waxaan ka baryay qof walba oo maaragtaaye i arkayaa iyo qof walba oo i dhegaysanayaa iyo inta ay gaadho iyo inta aanay gaadhinba ilaahay waxaan ka baryay muraadkooda allaha u sahlo muraadkooda allaha u sahlo muraadkooda allaha u sahlo khayrkaa waa ka lagu liibaanayo wallaahi khayrka waa ka lagu liibaanayo ilaahay waxaan ka barya khayrka ilaahay haynoo camimo khayrka ilaahay haynoo daa'imiyo mid weligii jira allah haynooga yeelo culimadeena allah hainoo asturo cizigoodii sharafkoodii allaha u ziyaadiyo ilaahay waxaan ka baryay khayrkaa inuu ilaahay inoo daa'imiyo ideelkeen aynu ka wada shaqayno khayrkan khayrkan waa khayrka loo baxsanayo maalinka qiyaama waa khayrka aynu adduunka ku helayno wax walbo aynu u baahannahay waa khayrka aynu ilaahay ugu dhowaanayno waa khayrka aynu sacaado iyo farxad ku helayno waa ka eh, mustaqbalkeena adduunye uu ku hagaagayo waa ka laynoogu dembi dhaafayo waa kan maalinka qiyaame ilaahay hortii aynu maaragtaaye xisaabta ilaahay inoogu fududaynayo miisaanku inoogu cuslaynayo janat lfirdowsna maca alxabiib sala allahu alayhi wasalam aynu rajaynayno inuu ilaahay inoogu geynayo laakiin qof intuu isa soo qaawiyey dharkii iska soo dhigay madaxii soo qaawiyey dharkii ka soo tegay bool bari iyo rinji iyo maaragtaaye qurun isku isku soo dhoobay ya haddana sii caytamaya af iyo adinba ya inuu intuu halkan idiin soo fariisto idiin qaqayliyo idiin caytamo aada sheegaraysaan taa khayr ma aha khayr ma aha inta badan dulmiga ina haystaa iyo waxa ina saarne culays aana taasay ka dhalatay in dul banaanka loola soo baxo macsidii ilaahay in macsidii ilaahay banaanka lala yimaado waxyaabaha ilaahay uusan cafinin weeyaan gurigaaga dhexdiisa wixii kaa dhace ibliis kugu sibqiyo waa la gartay oo aad ka laabatid ilaahay wuu ku dhaafayaa wuu ku cafinayaa ilaah wuu ku cafinaya si walba ha u weynaato shirkiga ugu weyne ilaahay wuu kaa cafinaa haddaad ka laabatid haddaad ridowdid ilaahay wuu kaa cafinaa markaad soo laabatid hadduu ilaahay ku waafajiyo laakiin ta lala soo baxaa banaanka lala yimaada wixii qariya la yidhi ma qarinayn inta la yidhaah halkaa laysruxo baridii la ruxo balaayadii la ruxo gaadihii la ruxo madaxii la ruxo ya yani waxaa waaye oo haddana la iska sii duubo oo laleeyahay asxaabteeda eh, sheeggareeya saara iskaraadgareeya la yirahda macnaheedu waxa weeyaan cadaabkii toddobada cadaab ee maaragtay jahanamo u weyn tahay ku sheeggareeya war igeeya igeeya cadaabkii igeeya igeliya igu tuura macnaheedu taas weeyaan wallaahi inaan dhimanayo sidaan uhubo ayaan uhubaa macnaheedu sidaa inuu yahay ya ha macnaheedu sidaa inuu yahay marka ilaahay aynu ka baqno ilaahay aynu ka baqno sharafkeena aynu dhowrno cirdigeena aynu dhowrno ha jirkeenu waa qaali ilaahay xubnaha u ina siiyey waa qaali ha mawduucaygana kama bixin runtii waxaan leeyahay in badan dadku ha soo galaan ha soo galaan maxaa wacay mawduuca aan rabaa in aan eh, baraarujiyo waa ku celinayaa eh, waa ha qaadan dhul aadan lahayn ha ha qaadan dhul aadan lahayn waa cadaab cadaab weeyaan raalli ahaada marka kaa ayaan doonayaa inaan baraarujiyo marka marka ilaahay aynu ka baqno waxyaabaha aynu sheega gabadhaa isruxaysa iyo wiilkaa isruxaya geesaha xiiran ee dharkii ka dhacayo ee qaylinaya ee sidaa ku qooqan aan waxba maqlaynin ilaah aqoonin nebi aqoonin diin aqoonin ya ee ibliiska xero ugu jira ee qaylinaya ee meediyaha daa'iman dul taagan ya waxa uu samaynayo way kula xun yihiin dabcan waxaad u fiirinaysidna waa waalidiisaad eegaysaa laakiin markaad sheeggaraysid khalaas ilahay wuxuu leeyahy walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ha dul istaagin waxaadan aqoon u lahayn waxaan waxba danba kuugu jirin ha dul istaagin haddaad dul istaagtid indhaha iyo dhegaha iyo qalbiga waa lagaa xisaabinaya ha waa laga xisaabinaya yacni ma sheeggaraynaya laakiin waa iska eegayay iska eegid lama rabo dadkaan lama daawado lamana fiiriyo waxaan idin sheegayo o dhan waa waxyaabo runtii eh, khayr idiin ah waad i ogtihiin waxaan runtii daa'iman jeclahay waa khayrkiina waxaan jeclahay waa wanaagiina waxaan jeclahay waa cizigiina waxaan jeclahay waa sharafkiina wallaahi khayr baan idinla jeclahay adduunye iyo aakhiro nabad iyo nolol ayaan idinla jeclahay mustaqbalkiina inuu hagaago ayaan runtii jeclahay marka runtii eh, yaan la gacan bidxaynin diinta islaamka yaynaan gacan bidxaynin marka in yar meelaha sawir inta la sasawir islaamka la caayo waad kacaysaan waad ogsoontihiin taas keliya maahane waxaa la rabaa in aada noqotid muslim muslim baa la doonaya inaad noqotid muslimka waa in afkaaga iyo adimadaada laga nabad galo taasaa muslimku yahay muslimka dhabta ah waa taa marka ilaahay haydan ciseeyo ilaahay haydan sharfo mawduuceennii baynu u gudagalaynaa runtii mawduuceenna dadka imika nagu soo biiray waxaanu leenahay wuxuu ahaa oo aanu ugu magac darnay waa ha qaadan dhul aadan lahayn ha qaadan dhul aadan lahayn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba waxaan aada u jeclaa waxaan aada u jeclaa dadka dhulalka haysta dabcan qaar baad garanaysaan iyo dhal dadka laga haysto ee aada garanaysaan inaad ku sheegaraysaan si ay u maqlaan si ay u maqlaan waxaanu rabnaa hadal keliya maaha hadal keliya maaha ficil baanu rabnaa kelmadaydan markay dhammaato hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay haya fududeeye sida sawaabkaana allaha ku duwa carabkayge kelmadan markay dhammaato waxaan rabaa xal inuu yimaado in badan dhulalkoodii in loo celiyo in badan dhulalkoodii in loo celiyo maxaa yeelay waana ogaho kelmadan meel fiican bay dhacaysaa in badanna dhulalkoodii waa loo celinayaa waa hadday maqlaan dadka dhula ka qaatay wallaahi waa hubataa sababtoo ah qalbiga wixii kasoo baxa ayaa qalbi kala gala laga yaabee kelmadan oo ilaahay dartii aan u dhahayo runtii aanan wax lacaga ku qaadanaynin social mediana aanan lacag uga rabin youtube-na aanan gelinaynin oo maaragtay aanan eh, tictyer aanan shilin ku raadsanaynin ilaahay dartii baan u sheegayaa ciyaalkayga waxaan uga tegay waa ilaahay dartii waxaan u qaylinayo waa ilaahay dartii nalkan ihaya waa ilaahay darti waktigan wax kalaan qabsan lahaa waa ilaahay darti dulmigaa saaran dadkayga runtii aan ka dhiidhinaya marka qalbi baan ka hadlayaa waxayguna qalbi bay kasoo baxayaan waxa aan ku dhawaaqayana waa wax ka sugan afkaa udgoon ee xabiibkeena ku salli xabiibkaagee sala allahu calayhi wasalam marka arrinku wuu isqabanayaa marka ilaahayna in badan buu maaragtaayo kusoo leexinayaa oo dhulalkii uu kaga soo celinaya ha ka bakhaylin marka adigu anigu hadalkayga iyo cilmigayga bakhayli maayo la gaabin maayo adigu inaad gaarsiisid walaalka oo aad xataa u sheegaraysid oo aada u duubtid oo u seefgaraysidoo aada u gudbisid marnaba ha ka gaabinin runtii inta ilaahay aniga aan ka rajaynaya xasanaadii ajar ah in la eg ayaad adiguna ka helaysaa marka aynu khayrka annagoo isku duuban isku qalbi qalbi qof keliya ah ul diirkeed aynu khayrka ka wada shaqayno waynu guulaysanaynaa insha allahu tacaala mar kale waa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam madrasadan hadda waa un maaragtay mobile meeshaan taga un baan kaga dhawaaqaa laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ardulwaaqica in aan keeno oo aan dhiso oo aan runtii in badan in badan oo dhalinteena ahna runtii aan maaragtayy halkaa aan ugu sameeyo eh, wacyigelin hadduu ilaahay idmo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka uu dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil dadkii alle i nabi rumeeyow xoolaha xoolihiina xoolihiina maalkiina dhexdiina xaqdaraha ku cunina yaanu walaal cunin walaalka kale xoolihii biayri bigayri lxaq xaq la-aan yaanu ku cunin waxa la cunaya ma aha wax afka un la gashtay ogow aayaddan waxaan usoo qaadanayaa dhulalka la kala cunayo dhulalka la kala qaadanayo laysku dulmayo layska iibsanayo la kala leexsanayo ayaan usoo qaadanayaa xoolo weeyaan dhulku waa maal maal weliba qaali ah weeyaan ma guurto weeyaan maalka walaalkaa ha ku qaadanin xaqdarro ha ku cunina maalka walaalkaa xoolaha walaalkaa gardarro ha ku cunina yaa dhahaya ilaah baad ku dhaariyay yaa dhahaya waa allah subxaanahu wa tacaala waa ilaaha ku abuuray kaa wax dhacayow waa ilaaha ku haya noloshaadan adduunka ku haya waa ilaaha dhaqdhaqaaqaaga haya waa ilaaha aanan ku faaruqin waa ilaaha malaa'ig kuu saartay halkan waa ilaaha neeftaada oxygiinta iyo kaarboonka kalaad bedelay waa ilaaha habeenka iyo maalintiisaad ku nooshahay waa ilaaha ku siiye caafimaadka waa ilaaha indhahaa ku siiye qaaliga adduunka o dhan ka qaalisan sankaa dherere qurxoon dhegahaa qaaliga ee geesaha ku yaala bishimahaa carabka ilkahaa waa ilaaha gacmaha ku siiyey lugahaa ku siiyey caqligan ku siiyey ilaaha nolosha ku siiyey ilaaha in badan oo khalqigiisa kaa fadilay ayaa wuxuu ku leeyahay ha ku cunina xoolaha dadkiina walaalihiina xoolahooda xoolihiina dhexdiina gardarha ku cunina waa ilaaha ku qaban karaayo waa ilaah hadduu nicmo yar oo nicmooyinku ku siiye uu kaala noqdo af labadii aada dhawaaqaysid caaha adduunkao dhan hadday isugu kaa yimaadaanna ayan kuu bedeli karin oo aanay ku siin karin war ilaahay ka baq ilaahay ka baq kaa dhacaya dhulalkow ilaahay ka baq ilaahay ka cabso ilaahay ka baq waad dhiman karaysaa mar walbaa nafta kaa bixi karaysaa ha naftaa kaa bixi karaysa adigoo hadda dhacay bixiyey laaluush dhisay aanan weliba intifaacsanin ayaad dhiman karaysaa haddaad dhimatidna axaadiista aynu sheegi doono ayaa ku qabsanaaya haddaad ogeyd tan ha kuu noqoto degniin ha kuu noqoto xusuusin haddaadan ogeynna cilmi ha kuu noqoto hadda baro walaalayaal ilama aha dadka wax dhacaya oo dhan cilmi la-aan iyo jahli inuu u geeyey in badan iyagoo ogsoon ayay dhacayaan bal qiil ayay u samaysanayaan qaalna aflaa ku jirto qaarna aflaa ku jirto waanay ogeynba wax ay samaynayaan ilaa uurkoodiiba xaaraan daday qalbigiibaa madoobaaday kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun halkaas waa madooba waa meesha wax lagu kala garto dadka waa un socdaa sawirku waa insaan waa hebel iyo hebel waa eedde iyo habaryar waa adeer iyo abti laakiin muuqaal unbaa insaan ah laakiin uurkii iyo garashadii waa xoolo bal xoolahay kasii daran yihiin ha xoolaha ayay xaggaa kasii jiraan waxaad dhahayana waa allah ilaaha yaqaana qalbigaaga iyo uurkaaga iyo waxa aad ku nooshahay iyo waxa aad tahay ha waa xoolo ancaam geel iyo lo iyo ari geel haddii maanta dhan la dhawaaqayo muxuu ka garanayaa ma garanayo ma garanayo geela marka waa geel iyo lo iyo ari ayaa la yiri bal kuwan waa la listaa waa la dhaqdaa waa la cunaa waa lagu intifaacaa waa la rartaa ya waxoodoo dhan baa laga faa'idaystaa laakiin kan maxaa laga faa'idayaa waxba marka in badan jahli ha u geyso tan xusuusin ha u noqoto cilmi ha u noqoto inta garanaysa halmaansanee kafaladan xusuusin ha u noqoto gaarsiiya gaarsiiya lacag ku qaadan mayno lacag wallahaanan ku qaadanayn ilaahay baanu uga rabnaa lacag laakiin ajarka xagga weeyaan annaga runtii waxaan nahay reer aakhiro wallaahi adduunka inaanan waxba ka rabin adduunka nicma ilaahay naysiiyey nicmo ah in aan xumaantana reebno wanaaggana farno yah ayaa ilaahay ina siiyey marka wax kaloo aan u baahannahay male mar hadduu ilaahay aan u dhownahay ilaahay aan isu dhowaysiinayno ilaahay aan jecel nahay ilaahay aan baryayno duco aan wadno ilaahay qof haystaa qof ilaahay tala saartay qof ilaahay isu dhoweeyey ama ilaahayba u dhow waxaa waay ciduu u baahan yahay male marka idaylkeen ilaahay haynoo dhoweeyo ilaahay haynoo dhoweeyo kuwa ilaahay u dhow allah inaga wada yeelo idaylkeen cidaan u baahanayna ma laha marka walaalayaal ha la gudbiyo cid walbaa ha la gaarsiiyo marka ilaaha ilaaha adiga ku abuuray weeyaankan ku dhahaya xoolaha dhexdiina ha cunina xaqdaraha ku cunina waa diideen marka in badan way diideen xoolihii bay laba laqaayaan iyagoo ogsoon in ay xaaraan tahay gacantaa u taagan afar iyo labaatan saac ha ma fiirinayaan maxalaal mise xaaraan guryihii baa lakala dhacayaa bedadkii baa lakala dhacayaa boosaskii baa lakala dhacayaa jagooyinkii baa lakala dhacayaa madaaristii baa lakala dhacayaa masaajidadii baa lakala dhacayaa culimo iyo caamaba arrinkii waxaa waaye waa wada galeen ya waa wada galeen laakiin ogow <coughs> ogow markaa wax dhacaysada hadhihin laguma arko ha laguma arka marnaba qalbigaaga yaanay soo gelin iska dhac waxaa rabtid laakiin qalbigaaga marnaba yaanay soo gelinoo doqonnimo kale ilaa doqonnimaha ku qaaday oo xoolo aadan lahayn baad dhacaysaa ilaahay baad iska qarin weyday ka xishoon weyday taladiisii qaadan weyday laakiin haddana doqonnimo kale yaanay ku qaadin oo ha isdhihin laguma arka haddaad wax dhacaysid adoo ogsoon in lagu arkayo xoog ku dhac xoog ku dhac sababtoo ah ilaahay wuu kuu jeedaa kaama qarsoona ilaahay marnaba ha dhihin kuma arkayo har iyo habeen ilaahay wuu ku arkaa bal waxaadan adigu ogeyn buu ogyahay uurkaaga wax ku jiro aadan ogeyn ayuu ilaahay garanayaa ah, ko ilaahay wuxuu kaloo samaystay si aad xoogo aan kugu soo dhaweeyo malaa'igo halkaa fadhiya halkaa garbaha raqiib iyo catiid aanu ku faaruqeynin qorayo wax walbo aad dhehaysid wax walbo aad qabanaysid qoray wuxuu ilaahay kaloo samaystay maqaarkaagan aada arkaysid maqaarkaagaan jirkaagan ku dahaaran adiga oo dhan waxa kugu dahaaran ya kul indhaha baalashooda bishimaha sankaas waxa kan dhegaha halkan waxa kan oo dhan waa camera ka casrisan kaamerooyinka adduunka bal ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca ilaa adduunka la rogo horumarka iman doono technolojiga iman doona ka casrisan ayuu ilaahay leeyahay waa maqaarkaa ha maqaarkaa wuu duubayaa wax walba aad qabanaysid markaad faraha taagtaagaysid indhaha taagtaagaysid afka ka qaylinaysid ka uburinaysid been iyo balaayo aada shubaysid waraaqaha beentaa maxaakimta aad ka saxiixaysid ama aada u gooynaysid waxaasoo dhan waxaan waa ee gacantii aad ku goysanaysay xaaraanta ayaa kaamera ilaahay kaaga yeelay oo ku duubaysa maalinka qiyaamo alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukalimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun eeg ilahay baan ku dhaariyay afka waa la daboolaa kan maanta aad ku goosatay xaaraanta berri kuma goosanaysid waa la xerayaa may maqashaan war dhegihiina fura dhegtan intaad gelisaan tan yaanay ka bixin qalbiga geliya oo walaalihiin gaarsiiya afkan aad xaaraanta ku cuntay ku goosatay ku dhacday ku dulmisay walaalkaa kaga xoogtay xoolihiisii waa la xirayaa wa tukalimunaa aydiihim gacmihii baa la dhahayaa marka hadal waa gacantii wax saxiixaysay gacantii dhisaysay dhulka xaaraanta ah gacantii rinjeynaysay guriga xaaraanta ah gaariga xaaraantaa gacantii waday hadal ayaa la dhahayaa ilaahay baad ku dhaariye sawir ka dhow ama wax lagu fahmo oo kan ka fudud oo ladinsiin lahaa muxuu yahay ya waa ma jiro gacantii aada wax ku goosatay ee aada lacagta ku tirisay ayaa hadlaysa maalinka qiyaama lugihii aad ku aaday halka xaaraanta kuu geeyey ayaa markhaati noqonaya wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun allah allah alla insaanka qiyaamihii waa usoo dhowaaday iyaguna haflay ku jiraan hafla ayay ku sugan yihiin iyaguna yah marka walaalayaal rasuulkeena suuban ku salli xabiibkaaga sala allahu alayhi wasalam rasuulkaaga waa ka uu dhahayo sala allahu alayhi wasalam wallahi wallahi wallahi laa ya'khudu axadu minkum shaya bigayri xaqihi ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaamah laa ilaha ila allah La ilahe illallah. Ya, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dadka aan la hadlayaa waa meyd. wallaahi intooda badan waa meyd. Dadka aayadahan maqlaya dhulalka dhacaya wallahi waa meyd aan waxba maqlaynin. Maxaa wacay qof meydku wax ma maqlo. Meydka haddaad qur quraanka o dhan ku akhrisid ma maqlo. War eega xadiiskan ila eega ilaahay baanu ku dhaariyay eega ila eega xadiiska wallaahi buu leeyahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam mar wuxuu ku dhaaranayaa ya wuxuu uu dhaaranayaa xabiib aan u baahnayn dhaar in huwa ilaa waxyan yuuxa eeg wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyan yuuxa ma ku dhawaaqo hawadiisa kama hadlo waa waxyi hadalkan idin sheegaya wuu ku dhawaaqe waa waxyi waa waxyeyn baa la yidhaahdaa qur-aanka iyo sunnada xadiiskan waa xadiis xag alle ka yimid loo dhiibay rasuulka laakiin isagaa ku dhawaaqaya wallaahi ayuu leeyahay yuu u dhaaranayaa sideeduba dhaaryaa u baahan qofka wax inkiraya kan madaxa adag macaan gega ah ee aanan aaminaynin hadal si fudud ku aaminaynin ayaa loo dhaartaa oo tawkiid iyo loo keenaa hadallada wax adkeeya burhaan iyo xujo loo keenaa wallaahi wallaahi ayuu leeyahay xabiibkeena sala allahu calayh wasalam ma qaato midkiin shay xaq uusan u lahayn ilaa wuu yimaadaa maalinka qiyaame ilaahay ilaa qof walba ilahay buu la kulmayaaye ilaahay buu la kulmayaa isagoo wixii xaq darada uu ku qaatay adduunka dhabarka ku sida ayuu la kulmaayaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ya ilahay baan ku dhaariye ma cawaaqib ka xun baa jirtaa ya haddaad dhimatid adoo xoolo walaalkaa qaatay haddaad dhimatid adoo dhul walaalkaa dhacay ilaahayna aada ogsoon tahay oo aad leedahay haddaan idin weydiiye ideelkiin waxaad leedihiin war ilaahay ma la kulmaysaan horta ma dhimanaysaan ha kullu nafsin daa'iqat lmowt ma lidin aasaya haa qabrigu waa wa wa waa shay ma ilaahay rasul ilaahay uu inoo jideeyey waa waajib ko ma la soo saaraya haa oo waa arkaanu lislaamka iimaankii weeyaan ee maalinka qiyaama iimaan ha ilaahay ma la hortegaya ma la isweydiinaya war maxaa la isweydiinayaa ilahay hortii marka ii sheeg waxaa la isweydiinayaa shan iyo toban maalinkaa gaadhay ilaa maalinkaa dhimatay af iyo adin wixii aad goosatay xalaal iyo xaaraan waa la isweydiinaya ma aha xaaraan keliya bal xalaashaa la isweydiinaya maalinkaa waxaa la taagnaanayaa konton kun oo sano konton kun oo sano ayaa la taagnaanaya hamsiina alfa sana maxaa la isweydiinaya hal hal baa laisu xisaabinaya wallaahi ayuu leeyahay xabiibkeena ku salli xabiibkaagi sala allahu calayhi wasalam wallaahi midkiina ma qaato dhul xaq uusan ulahayn ilaa wuxuu la kulmaa ilaahay isagoo wixiis waxaa inta looga tegi maayo markaad maanta guri qaadateed aad baydhabo ka qaadatid oo aad burco ka qaadatid oo aad hargeysa ka dhacdid oo aad xamar ka dhacdid jowhar ka dhacdid kismaayo ka dhac war waxaan adigu uur weynida war imise ruux baa tahay waa laga sii ganacsanayaa dhululkii la dhacay haddana waa laga sii iibinayaa dadkii war waxaanoo dhan aada uruurinaysa ee waagii lasoo kaxay sagaashan iyo kowgii ilaa io maanta la gaday ee laisdaba marinayo dadku oynayaan qaar dhinteen qaar maaragtaaye banaanka meelaha bacyaal maaragtay madaxa saarto buulal ku jira dhulkoodii la dhacay war waxaan waxaa umalaysaa inay haraayaan aaway dadkii idinka horreeyey wax dhacay aaw aaway dadkii idinka horreeyey xoolaha dhacay aaw hebel baa dhinto a taqaanaan hebel baa dhinto cusmaan iyo cali faarax deeqi caashaa dhint waa ogsoonti dhulalkeena way ka tageen war waxaan wax idin raacaya maaha oo ah miisaankeena idin fuulaya xisaabta aakhira yani ma aha xasanaadka bal way idin raacayaan bal wallaahi qabriga idinla galaayaan toban dhul wallaahi qabriga dhulka caadiga xataa ma aha bal dhulka aada dhacday shibri hadduu yahay taako hadduu yahay taako toddobada dhul ayaa lagu goynayaa soo ma ogid toddobada dhul ayaa lagu goynaya yacla ibnu mura saxaabigan jaliilka radi allahu canhu ardaa iyo maaragta oo uu weliba xadiiska uu rasuulka u leeyay anaa ka maqlay xabibka sal slam oo uu silsilatu saxiixu ibn eh, sheikh lalbani allahu naxariista uu kusoo aroorinayaa eh, axmed ibnu xambal imaamu axmed ibnu xambal imaam ahli sunna waljamaca ayaa maaragtaayay soo ayaa weerinaayo oo yaclaa ibnu mura ka weerinaayo allah u naxariisto allah ka raali noqdo idaylkood iyo culimadeena oo dhane wuxuu leeyahay anaa maqlay yacla ibnu mura waxaan ka maqlay xabiibkayga ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam waxaan ka maqlay xabiibkayga oo uu leeyahay qof walbaa qof walbaa oo dhul ku qaataa xoog shibr taako qofkii xoog ku qaataa ilaahay wuxuu maalinka qiyaama uu ku kalifayaa waa awal maalinka lasoo saaro wuxuu ku kalifayaa oo uu dushiisa yeelayaa in uu qodo dhulkii ilaa iyo tan toddobaad eega ilahay baad ku dhaariya xadiiska ha u malayna dhulka intaa loogu duduubaa macnaheed inay malaaig kuusoo rujinaysa adaa qodaaya dhulka aada xaqdarradu ku qaadatay adaa qodaaya war ma toddoba dhul oo aada ogsoontihiin inta dhulka ilaahay la ekaysiiyey oo aan la gaari karin haddaad boqol kun oo sana ya waan qoda haddaan aadan gaari karin awoodna aadan ulahayn ya war maxaad qoorta ilaahay wuxuu leeyahay rasulka wuxu sal slam ilaahay wuxuu ku kalifayaa qofka dhulka shibriga taakada dhacay wuxuu ku kalifayaa uu qodo dhulka ilaa dhulka ugu dambeeya uu gaaro kadib ayaa waxaa loogu duuduubayaa qoortaa laga saarayaa xaggeed geynaysaa marka isheeg dhulka aada walaalkaana u diiday ee u degi waayey ee aada dhacday ee aad ka qaadatay bal qaarkood inta lagu ammaansaday daris ay ahaayeen inay u dhowraan waa xaqa walaal uu ku leeyahay walaalkiiye intuu ka dhacay lacag ku cunay ama degay ama dishayba oo taabsaday oo dilay walaalkii yah war dhulkan aada walaalkaa ka qaaday <coughs> intaad adduunkan ku intifaacdid oo aada deganaatid in lagaaga tagaya miyaad umalaysay maya ee eh, waxaad qaadaysaa haddii uu yahay hal mitir iyo nus mitir iyo taako iyo wax ka badan hadduu yahay baydhabo oo idil xamar oo idil jawhar oo idil kismaayo oo idil burc oo idil meeshuu doona hargeysooo idil wuxuu doona ha ahaadee ilaa iyo toddobada dhul ayaa ilaahay uu ku leeyahay uqod maxaad samaynaysaa ilahay baad ku dhaariya war hala fiiqo war hala baraarugo hala baraarugo nafsadaan meelay kuusoo jirta ma garanaysa imisaad aragteen ilahay baa idinku dhaariye idinkoo dad badan iyagoo hadlaaya dhinteen dad idaacadaha jooga oo hadlaaya haliga ahad qashin baa isha iga galay iyagoo hadlaaya iyagoo hadlaya ay maaragtaay dhinteen iyagoo qaylinaya ay dhinteen iyagoo ciyaaraya ay dhinteen imisaa kubad ciyaaraysa musaaraca iyo rashalin ciyaaraysa oo dhintay ilahay baan ku dhaariyay marka nafsadaada damiin uma haysatid garantina uma haysatid adiga waxaan kula rabo waa khayr waxaan kula rabo waa qalbi walaalkaa inaadan dulmin qalbi walaalkaa murug inaadan gelinin adigana murug aadan isgelinin cadaabna aadan ma aragtahay isu diyaarinin waxaan raba waa dad walaalo ahoo wada nool inaan noqono ideelkeena ya marka intaa loogu duduubayaa aad isagaa waxaa la dhahayaa intii aad dhacday qodo ayaa la dhahayaa kadibna qoortaa loo saaraya ma qaadi karno wallahi inaynaan qaadi karin bal iyadoo cadaaba weliba yacni dhulkaa laydin keeni maaye dembigii dhulkaasaa madaxa laydinka saaraya cadaab baad ku tegaysaan marka cadaab ma la qaadi karaa ma la xamili karaa war cadaabkaa fududaysanina dab islaan shiday ma aha cadaab lagu sheegaayo malaaig ilaahay baa shiday ha malaaig ilaahay baa shiday maaragtaaye ya oo aad garanaysaan awoodooda iyo quwadooda iyo xoogooda aad garanaysaan oo ka waaweyn toddobada dhul iyo toddobada cir ya ka waaweyn iyo inta udhaxaysa ayaa waxaan shiday ha war iska ilaalino aan iska ilaalino dulmiga aynu ilaalino wuxuu leeyahay xabiibkeena salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi man iqtataca shibran min alardi dulman طawaqahu llahu iyaahu ywma alqiyaama min sabci aradiin qofkii goostaa xaqdarro shibr taako dhul ah qofkii xaqdarro ku goostaa ilaahay baa qoorta ugu duduubaya maalinka qiyaamaha ah toddobada dhul ayaa loo goynaya inta aada qaadatay keliya maaha inta aada qaadatay maahee intaa iyo toddobada dhul inta aada qaadatay inta ka hooseysa ilaahay toddobada dhul ayaa ilaahay qoorta kuugu duduubaya dembigoodaa qoorta lagu saaraa macnaha ha dembigooda ayaa qoorta lagu saaraa marka wax la qaadi karaya war yaynaan fududaysanin beryahan weliba eeg eeg ilaahay baan idinku dhaariyee nin baa ii yimid markaasaa wuxuu yihi muu ii sheekaynayaa wuxuu yihi deegaankaasaan kasoo jeedaa ha deegaan walbana waa sidaas laakiin isaga marka deegaankiisu ii sheegay idinkuna deegaan walba waad ku nooshihiin waxaad leedihiin un waa un deegaankayga sheekha maanta wuxuu ka sheekaynay maxaa wacay xumaantii baa fiday wixii baa isu ekaaday meel walba dulmigii waa gaaray ya wuu gaaray intaana culimmadu way ka hadlaan laakiin ibliis baa naga tambadiyey wuxuu yidhi maalinka ugu horeeya maalinka ugu horeeya dadkan dhaalimiinta eeg waxay ku tafanuneen oo ay aada u barteen dulmigii ayay barteen ilahay baan ku dhaariya rasuulkan wuxuu le sal slam ilaahay uu ku leeyahay waqul rabbi zidnii cilma ilaahu cilmi ii kordhi kuwaana ilaahow xirfad ii kordhi aan wax ku dhaca ayay ilaahay ku ducaysanayaan maalinba xeelad bay keenayaan eeg awel haddii si lagu qaadan jiray hadda iyo qori iyo xoog boob dhaca shan taas maaragta lagu qaadan jiray waxa waaye hadda booskii unbaa la tagayaa booskii maalinta hore waa lasoo indhandhaynaa haddiiba jac laga dhihi waayo shirk laga dhihi waayo laga cayirin waayo booskaa ya maalinka labaadba dhagxaan iyo ooduu keensana wuu xiranaa marka adigu waxaad ku ogaanaysaa lagu soo sheegaa booskaagii waa la ootay oo yaa ootay booska waaba cidlu ahaaye ya yaa ootay booskaygii markaasaad imanaysaa mis isagaaba dhex taagan war booska qaar waxay leeyihiin annagaaba lehba deriskaa wax la sisiiyey ama deriska waa cidooda markaasu wuxuu leeyahay booskan anaaba le aabbahay awowgay abkowgayaa lahaa intaama ku dhashay aniga warniosay kaa tahay booska anaa leh waa gurigaygii adigu kuma dhalina anaa ku dhashay hiblaayaa ku dhalatay halkan hooyaday aabbahay baa isku aroosay halkan waa gurigaygii ee guriga anaa leh maya anaa leh muxuu qaarna waxay ku doodayaan booska markay qabsadaan kadib waniw guriga aniga ma lihi laakiin guriga hadda anaa leh maxaa wacay waa iibsaday lacag baan kala baxay toddobaatan kun oo dollaran guriga kala baxay konton kun oo dollar lacag buu rabaa walaalka inuu ka dhaco ha markaasaa dadna waa u diyaarsan yihiin waniw guriga isuguu leeyahay marka haddaadan i aaminaynin markhaatiyaal odayaalka magaalada ugu waaweyn aan kuu keenaaya wiilku wuxuu leeyahay markaa toban oday oo kuwii ugu da-da waaweynaa magaaladu keensanaya marka odayaal weliba waaan waxaan aada iyo aada ula qoslay ya yani ninku waa nin runtii aad aan u ixtiraamayo waa nin mawsuuqa lagu kalsoon yahay weliba wuxuu ii tilmaamayaa odayaalka uu keensanayo qofkan guriga dhacaya dulmiga ku dhacaya ya ee tuuga ah dadka uu keensaday wuxuu yihi odayaal siddeetan jir ah weliba wiilka intuu isgaabiyey oo lugihii qalloociyey ayaa wuxuu yiri odayaal saan u socda sidaan <laughs> yacni da oo indhahana lahayn oo bakoorad ku socda saddex eh, saddex lugoodla ayaa maaragtay markaasay xataa qoorta ma soo qaadi karaan waa da way soo qalloocdeen tuur bay yeesheen ya indhahan wax kama arka markaasuu dhaar maraayaa dhaar ayuu mara waa tobaneeyo ha annagaa ogeen waagu intuu ku dhalanayay ama annagaa ogeen oo markhaati ahayn markuu gadanayey ha markuu gadanayay gurigan heerkaasaan gaarnay heerkaasaan gaarnay xataa ma aha dhalinyaro ma ah oo la dhahayo dhalinyaradan waxba diin ma laho waa iska jaahiliin waxma la dhahay ma ah ha hun guri baa uge eeg war beenta labsadeeda iyadoo ay xun ilaahay wuxuu la yaabaa wiil dhalinyaro been sheegaayo laakiin wuxuu aad ula siyaabaa nin oday ah oo u dhow isaga ilaahay ila odayaashu waa nooga dhow yihiin ilaahaye ya kan lixdanka toddobaatanka jira iyo kan labaatanka jira kan lixdan jirkaa runtii in badan ilaahay nooga dhow ya ka hor gaaraya lama oga laakiin dhowaansho lixdan sanuu ilaahay u socday maxaa loo baahnaa inuu toobad keeno inuu maanta wallaahi u dhaha oo shilimaad yar waxna laga siin maayo toddobaatan kun konton kun laga siin maayo wax waxaa la siinayaa boqol dollar ama konton dollar buu odagaas wuxuu u maraayaa dintiisii iyo sharafkiisii cizigiisii uu u dhacaaya oo uu maaragtay u iibsanaya aawi damiirkii ilahay baad ku dhaariya wiilka yar ee zaaniga ee zinaysanaya ilaahay ma jecla laakiin wuxuu kasii necab yahay ninka odayga ah daa'iman dembiga waa kala weyn yahay dembiga wiilka dhalinyaradu uu galaa isla dembigaas nin oday hadduu galo ilaahay waa uga weyn yahay ha ilaahay waa uga weyn yahay marka walaalayaal markaasaa markaasaa waxaan tagay buu yihi xamar nafsi shay odayaal baan kala hadlay warni sidaasaan ma ee dhacda waxaa la yidhi intaas in la egaa taalla halka bal intaa ka daran maxaakimtu waa fiican yihiin alxamdulilah maxaakim baa ilaahaynaysa maxaakimtii xaqaagii markaad wix cadaymihiisiisid waa laguu goynaa laakiin tanfiidkii aaway kusoo noqnoqo maantun adigu maxaakimta war maxkamadan ha fiirinina ilaahay ka baq indhowgarad ha noqonina masaakiintan ya waxay arkaan waxay arkaan ee daliil iyo caddeena unbay kala gooyin karaan ay kala eh, maaragtay xukumi karaan aaway maxaakimta ilaahay war aaway maxkamaddii ilaahay ee ka weyneyd ilaaha dhahaya subxaanah wanadacu lmawaasiina alqista liyawmi alqiyaama miisaan cadaalad ah caadil ah iyo tanfiidkiisii weliba wata ma aha dhulka ninkaana iskale adigana daalimba hatee ka tag meesha ma aha bal daalimkana la cadaabayo ninkana xaqiisii la siinayo malaa'igaa jooga meesha war taas ma ilowsan tihiin ha ya hadduu aabbaha madaxweyne yahay ra-iisul wasaare yahay ra-iisul baarlamaan yahay wasiir yahay maxaakimta uweyn yahay sabar looga markaad boqol dhul ah u samaysanaysid masaakiintii aad hilfaha u qaadaysid ya aada cayrinaysid war waxaana waad ka tegaysaa aduunbaa culays qaadanaya jahligaaga fiiri yah taa ka dhulaa la yidhi wuu la imaanayaa maalinka qiyaama bed labaatan mitro square ka war boqol mitro square ka war yah oo aad weliba magaalada toban meel aad wax ka dhacday magaalo walba aad toban ka dhacday bal aad baadiyihii beerihii u dhacday falxum oo kuna seexayna walaalkaaban waxaan kaa rabo mal wallahi nalka madaxuu i xanuunjinaya wallahi waa qaylinaya fahmaysaa kulaal baa ihaya laakiin intaasoo dhan waxaan u hurayaa jacayl aan kuu qabo walaalkaabaan ah waxaan ogahay dulmigan iyo dhulalkan la kala qaatay iyo dulmiga walaalihiin aad dulmiseen haddaad ku dhimataana halka aad gelaysaan wallahi way ii sawiran tahay iyo calaacalka dadka wallaahi waan arka waxaan maqlaa iyagoo calaacalaaya wallahi wallahi iyagoo calaacalaya ad moodaa inaan maqlo maxaa wacay xabiibkaa dhahaya sala allahu alayhi wasalam waxaan idiin sheegay waa hadal xabiib anigu aakhira ma aanan tegin laakiin xabiibkaygaan aaminsana ya mid halkay u saaran tahay u saaran tahay neef ari ah oo ciyaaya neef geela ololaaya neef la-oo qayl eeg sida laynoogu sawiray oo uu leeyahay yaa muxamed yaa rasuul allah ii gargaar iga rid culayskan oo aanan ka ridi karin oo aan dhahayo soo anigii idin sheegay ma ah waxaan sheegaya ma aha hadalkayga keliya anigu rasuul baan ahay idin soo gaarsiinaya ya idin soo gaarsiinaya hadalka rasuulkeena sala allahu alayhi wasalam ilahay inu ka baqno waxaa wax dhacaya weeyaan dulmiga meel walba u yaallaa marka aad ah, konton dollar ama wax ka yar aada dhaar ilaahay u maraysid oo aada leedahay wallaahi ninkan isagaa intuu ku dhashay isagaa leh aabihiibuu ka dhaxlay ama wuu iibsaday intaasuu ka bixiyey adoohun gurigaa yar hadhowna jeebkiisii luq intaad la geshid aad jeebkiisii fiirinaysid kis yaroo aadan ku qanceynin uu ku siinaya aadan ka raalli ahay ya adduunkaagiina aada iibsatay ninna xoolihii aada dhaafisay ilaahay muxuu ku leeyahay ilaahay muxuu ku leeyahay odayaashaan la hadlaayaa oo shahaadatu zuurka iyo qowlu zuurka ku tafanunay ee meelaha maxaakimaha taagan dhulalka la dhacay dul taagan dhahaya ma kuu markhaati furaa dhahaya ku raadsada ilmahooda ku biisha ku nool nololba ka dhigtay markhaati beenaale iyo qowlu zuur iyo shahaadatu zuur ayaan la hadlayaa ilaahay wuxuu idin leeyahay maqla dhegihiina fura dhegihiina fura xaaraan baa dadaya fura dhegihiina odayaali how fura dhegihiina fura dhegihiina xaaraan baa laabtiinii madoobeysay fura dhegihiina waxba kala garan maysaane yaa gafla idinku jirtee fura laabtiina fura ilaahay waa ku dhahay subxaanahu wa tacaala fاjtanibuu rijsa min alawthaani wاjtanibuu qawla zuur ya war awthaanta iyo sanamyada ka fogaada aada caabudaysaan gaaladii baa lala hadlayo wاjtanibuu qawla zuur ka fogaada hadalka beenta ah iyo markhaatiga beenta ah iyo mashahaadatu zuurka qowlu zuurka war ka fogaada ha idinkuna aada xaaraanta ku cunaysaan dad xoolihiina aada ku dhacaysaan ilaahayna aada ku caragelinaysaan ibliisna aada ku farxad gelinaysaan ka fogaada war waa dantiine ka fogaada ka fogaada waa dantiine ka fogaada da- baad tihiin berrina waad dhimani bal xaaraanta aada qaadatay adoonan cunin ilmahaagii siinin ayaad dhiman karaysaa imisaa ku dhimatay ha war cadaabka ilaahay iska ilaaliya war ilaahay hala ciyaarina ilaahay lalama ciyaaro ilaahay warkiisa la qaataa addoomaa tihiin haydin ka muuqato addoonnimada wax maqla addoonnimada haydin ka muuqato daaya ma beenaalnimada daaya ee xoolaha aad beenbeenta ku cunaysaan daaya war u tura lafsadihina u tura waad soo qalloocateen madaxii baa idin cadaaday ilkihii baa ka daatay waad indhabeesheen war dhowaan qabri baad gelaysaana iska ilaaliya oo xaaraanta iyo markhaati beenaalaha iyo maxaakimta aad taagantihiin iska ilaaliya ha iska ilaaliya dawladdana kuwan runtii waxaan dhihi lahaa kuwan xabis unbaa meeshoodii ah in la wada xiro kii kasoo daba hadlaana lala xiro unbaa waajib ah ha laakiin dawlad awood leh haddaanay jirin wallaahi jahanama lagu xirxiraaya wallaahi wax aan hubo ma idin hubi dowlad idin qabanayso ama idin xiraysa ama maaragtaa ummadda idinka celinayse laakiin waxaan idin hubo waa jahannama xeradaa ibliis ya ibliiska ugu horeeya wax la gelinaya xeradaa inaad ku gubanaysaan oo aad ku gamaaraysaan oo aad ku waaraysaan ilaahay halkaa uu mindhacirkiinii ku solayo ayaan idin hubaa haddaydan ka toobadkeenin wallahi war ilaahay ka baqa war dulmiga joojiya dhulmiga joojiya war dulmiga iyo dhulalka celiya ha dhimanin adoo dhul haysta ha dhimanin ha dhimanin eeg xabiibkaaga ku salliye sala allahu calayhi wasalam waa ka uu dhahayo laba ruux oo dhaxal isku haysta dhul maaha waa dhaxal isku haysata ayaa u imanaya sala allahu calayhi wasalam intay isku mari waayeen nin miskiina ayaa dhaxalkii uu lahaa waxa boobay nin aftahan ah daalim ah ha ya haamaan ah halkaa ilaahay ayay duleeliyey ayaa ka dhacay wuxuu yihi niyow anaa leh iima lihid aan u tagna rasuulka inoo geey sala allahu alay wasalam meeshii baa dee waa aftahan aftahan weyaan dhaalim ah kana waa miskiin kii miskiinkaa xaqiisii iwuu sheegan waayo wixiina burhaan iyo ma haysto sabarloogooyin waraaqi uma hayst markhaatina wuu keensan waayo laakiin xaqiiqdii isagaale dhulka kii kalena waa kanaa waa xujadiisii burhaantiisii sabarloogadiisii waraaqihiisii wixii o dhan laysimadiisii ya iyo markhaatiyadiisi wixii oo dhan buu isu keensanaya yaa loo goynaya maxkamad xaq waxay u leedahay ninka caddeyn haysta un baa loo goynaya xataa hadduusan lahayn xaq ilaahay baa loo daynayaa dhabta midda ah maxaa waxay xabiibkaa dhahay sal alla alay wasalam annaga dawaahirka dushaas kore iyo wixii cadaymaa un baanu xukunnaa oo aanu qofkiisa siinaa laakiin wixii gudaha ah ya iyo sida arrinta xaqiiqadu ay tahay xaqiiqada ilaahay annaga xaqiiqada maya xaqiiqada allah xukumaayo markuu u gooyey kii daalimkaa uu siiyeyn ayaa lasoo baxay waxma uunan dhihin markaa xabiibka sala allahu alayhi wasalam wuu soo baxay banaankii bay isku qabsadeen ninka dhulka eh, ninka iskale dhexalka waa nin maasha allah ilaahay iimaan siiyey wuxuu yihi horniyahu dhegayso dhexalkan uu xabiibka kuu gooyey xabiibkayga sala allahu calayhi wasalam yaa wuxuu kuugu gooyey waa beentaada waa afdheeridaada iyo aftahanimadaada waa waraaqahan xaaraantee aada sidatid ayuu kuugu gooyey laakiin adiga waad ogsoon tahay annagu waan ogsoonahay ilaahayna wuu ogsoon yahay dhaxalkaa inaa aniga leeyahay ee waxayga iska sii kanna uu leeyahay warra iga tag rasuulkaaba ii gooyay kanaaba jaa wuxuu u maleeyaa rasuulka goynta uu gooyey sala allahu calayhi wasalam inay u xalaalaynayso waa sida inta badan dadkeennu wax maqla wax maqla ay u haystaan maxkamad ba haddii laga soo baxa oo loo gooyo oo ay u shaabadayso sidaa inay ugu xalaaloobayso abadan abadan xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam ayaa dhahaya markuu buuqii maqlo usoo baxaya wuxuu yiri midkiin baa labadii laba laba idin kamid a ah ii imanaya waxbay isku haystaan mid baa xaq leh laakiin wax ma goosan karo daliil ma wato midna wax ma laha oo waa daalim oo waa tuug laakiin daliil buu wataa markaasaan kii daliisha wataan u goynayaa laakiin annaga dawaahirkun baa xukunnaa xaqaa'iqda ilaahay baa haya oo xukumaya laakiin qofkii aan u gooyo xaq walaalkiiow aada u dhegaysta aada u dhegaysta dadka dhulka dhacow rasuulkaagii weeyaan xadiisku waa saxiix sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay qofkii aan u gooyay xaq walaalkiiow gooyntaa aan kuu gooyay kuu xalaalayn mayso ku xalaalayn mayso gooyinta aan kuu gooyey bal waxaan kuu gooyey waa gabal cadaab ah qaado ama ka tag warku waa cad yahay wallahi warku waa cad yahay warku waa cad yahay haddii xabiibkiiba uu leeyay sala allahu calayhi wasalam waxa aan kuu gooyey qofkii xaq walaalkii aan siiyo sabarlooga iyo waraaqo iyo maaragtaayo aftahanimo uu iila yimid aan ugu gooyo Ah, gooyntaydu ku xalaalayn mayso dhulka iyo dhaxalka ah, ku xalaalayn mayso ee waxa aan kuu gooyay dhul maaha dhul maaha ma aha dhaxal maaha waa gabal cadaab ah ama qaado oo cadaabna ku gal ama ka tag tee u maree warkaas haddii saxiix ah war ilaahay aynu ka baqno wallahi ilaahay aynu ka cabsano ilaahay aynu ka baqno marka ninkan markhaati beenaalaha ah shahaadatu zuurka meesha la fadhiya ee waxyarkaa labaatankaa dollar iyo kontonkaa dollar ku qaadanayow adoo da-ah haddana da-ah ilaa nin dhalinyara waxaa leeya or orod ka tag waxbuu soo siiyey laakiin oday waayeel oo coraystay oo tusbax dheer weliba haddana ya inuu meel markhaati beenaalo ka sameeyo idaylkiin waa ogsoontihiin la socdo waxaan ka hadlaye ya in uu la istaago meel rasuulka ilaahay wuxuu ku leeyahay wajtanibu qawla zuur ka fogaada qowlu zuurka shahaadada beenta ah markhaatiga beenaalo weligaa ha noqonin aabbaha hadduu yahay wax dhulka dhacay kan laga dhacayaana uu yahay gaal waa gaale ogow ma aha muslim ha muslim ma aha waa gaal iyo aabbaha haddii xoolo isku qabtaan gaalka uu leeyahay markhaati lagu keeno maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa aabbaha waad ku markhaati fure aabbo dhulka ma lihid ninkan gaalkaha iskale waa inaad dhahdaa ilaahay baa ku faray sida ha icdilu ha haddii ah, nafsadiina allaha ka dhige qaraabadiina allah aabbaha iyo waalidka allaha ka dhig aabbaha macdaab buu kaa celin iskaama celin karo waa insaan ha isagana dan waxay ugu jirtaa inaad ku markhaati furtid oo aad ka dhicisid oo aad u diidid inuusan qaadanin oo aad u diidid inuu qaato dhulkaa dulmi inuu ku qaato u diid markaasaa tahay nin fiican oo ilaahay jecel yahay hooyadaa u diid hadday gar daran tahay dhe joogdhe hooyo waad gar daran tahay hooye joog dhulkan waa cadaab toddobada dhulbaa wallaahi hooyo lagu lagu goyn aad goosanaysaa aakhiro hooyo joog dheh oo haddaad hooyadaa jeceshahay xalaal lagugu dhalay joog dheh aabbaha haddii maxkamadda isku qabsadaan aabbaha iyo cadowgaada hadday isku qabsadaan maxkamad oo aada ogsoon tahay aabbaha inuu cadowgaada ka gardaran yahay ku markhaati fur maaha in lagu yeero anaa ogdhe aabbahay waa dhaalim aabbahay iyo hooyaday waa dhaalimiin ku dheh maxaa uga baqaysaa ha cadaaladda waxaa la rabaa adiga dhanka cadaaladda aabba xaggiisa ha marin cadaaladdaa lagaa rabaa dhankeeda inaad martid a cadaaladda ciyaar maaha wax la heli karana maaha waa waxyaabaha sifooyinka lagu doorto rususha weeyaan rasuul aan cadli aqoon oo aan caadil ahayn ilaahay rasuul kama dhigo imaam caadil waa taqaanaan waa wuxuu ilaahay ugu jecel yahay imaam caadil manaabir ayay fadhiyaan oo ilaahay dhinaciisa ah allahu akbar harka ilaahay harka ilaahay bay harsanayaan war cadaaladda shay yar maaha weligaa cadaaladda xaggeeda mar ha hadduu aabba hooyadaad garta leeyihiin sii haddaysan lahayn ka celi unsur akhaaka daaliman aw madluuma hadduu daalim yahay gacanta qabo hadduu madluum yahay u gargaar maxaa damiirkii naga qaad ha wax walba waa reer hebel ina hebel qabiil hebel ma adeerkay ma walaalkay ma ninkaa cidayada ah ma kaa war ilaahay ka baqa waxaan waxba dhinac qabri idinla geli maayaan ya intay ku kaxeeyaan markaad dhimatid laba laba miter kuu qodaan caro kugu shubaan waxa ugu horeeyo dharkaaga xoolahaaga qaadanaya waa ciddaada waa qaraabadaada waxay kuu taraayaan ay kula tahay war ilaahay ka baqa cadaalada jira la jira cadaaladda cadaaladda ha guulaysato la jira cadaaladda marka odayaalkan daada ah ee meelaha taagtaagan bedadka la kala dhacay markhaatiga u ah makuu markhaati fura maxaad i siinaysaa wax ii laab wax ii dhib anaa markhaati ah anaa dhaar maraya eeg ya ilaahay rasuulku wuxuu lehy sala allahu alayhi wasalam alaa unabbiukum alaa unab waxyaabaha markay khatar yihiin oo ummadda ay halis u tahay rasuulka kama sugi jira sal ly slam saxaabadu inay weydiistaan laakiin isagaa ula soo degdegi jiray khatar walba meel walba ummadda ay khatar uga imanayso wuu awdi jiray sala allahu calayhi wasalam ku salle xabiibkaas naxariista badan ee raxmada badan inta u yimid bu wuxuu leeyahay alaa wuu dengigaa saasuu u fadhiyaa markaa iyada ah saxaabadiisuu hor fadhiyaa garabkaasuu ku tiirsan yahay alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir saddex jaro wuxuu leeyahay war kabaa'irta muubiqaadka dembiyada waaweyn ee ugu waaweyn wax ilaahay dembi keenay kuwa ugu waaweyn mid ka mida ma idiin sheegaa dembiyada qaar kamida ma idiin sheegaa ha ma idiin sheegaa markaasaa waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah ha rasuul allow haa noo sheeg noo sheeg rasuul allow markaasaa wuxuu yidhi al-ishraaku billaah ilaah oo loo shariig yeela ilaah oo aada ilaah garab dhigtid xaqii ilaah oo aad qof kale siisid keyrkii aada siisid ilaahay xaqiisa waa la yaqaanaa kitaabkan qur-aankana waa ka buuxaan sunnadana waa ka buuxaan culimmaduna way noo caddeeyeen ya ilaahay xaqiisa in aad siisid keyrkii inaad siisid yah hayrkii ilaahay waxaanan ahayn in aad siisid ma aha yani shirkiga sanam loo sujuudo un maaha aha ilaahay xaq buu leeyahay ha ilaahay xaq buu leeyahay uu inagu leeyahay inaga in xaqi ilaahay u lahaa hayrkii la siiyo shirkigu waa kaa noocuu doona ha ahaado ha yaraada ha weynaado ko ka labaad waa cuquuqu lwaalidayn iyo hooyo iyo aabbo labada waalid oo caaq lagu noqdo caasi lagu noqdo iyaduna waxay kamid tahay waxyaabaha waxay kamid tahay ilaahay uusan la sugin aakhiro ciqaabtooda oo adduunka qofka loogu keeno oo loogu soo dedejiyo ayay kamid tahay ya waxyaabaha lagu soo dedejiyo ciqaabtooda adduunkay kamid tahay iyada iyo dulmiga waa tacawaan ka hadlayo dulmiga ah iyo cuquuqulwaalideynkan eeg labadaas waa labada ilaahay qofkii ku dhaqmaa ku sifooba ciqaabtiisa uu adduunka ugu soo dedejiyo qabla alaakhira ilaahay ay naga fogeeyo ilaahay dhaalimiin nagama yeelo caaqulwaalideynna ilaahay nagama yeelo sian ugu caasinaynaa waalidkii ina dhalay waalidkii ina dhalay hooyo iyo aabbo khaasatan hooyo hooyo macaan see loogu caasinaaya hooyadii uurka nagu siday sagaalka bilood hooyadii maalinkii ay dhalaysay yaa yani qaylideeda la ogaa isay u cabaadaysa xanuunkii qabtay maalinkii uurka hooyada aad kasoo baxaysay xanuunkii hooyo qabtay qaar waa u dhintaan xanuunkaa qaarna waxa waaye dee waxay uga dhib badan tahay ay uga sii xanuun badan tahay saacadda aad soo baxaysid sagaalkii bilowde ay uurka kugu siday markaasaa labada sane ka dambaysaa uga sii daran ee joog iyo jifba ay u diidaysaa nafsadeeda ya oo ay dhabtee ku saaraysaa ku nuujinaysaa dhacaankeedii aada miiranaysaa oo ay maaratay eeg hooyo ay ma seexato ilaa aad seexatid ma nasato ilaa aad nasatid ma cabto ilaa aad cabtid ma cunto ilaa aad cuntid ma jiibsato ilaa aad jiibsatid eh, yacni <clears throat> ma raaxaysato inta ilaa aad raaxaysid wax walba adiga kuu horumarinaysaa ah, inteena badan maanta ma loo ogyahay waalidka waalid baa ku noqday da intay noqdeen ayay yaryaraadeen waxay gaareen cunug laba jir ah sidiisii oo kale caaliyadii xataa iskama celin karaan maanta dhan waa sidaas saasay leeyihiin caaliyadii baad daadanaysa qoortii xataa ma soo ceshan karaan waa waalid waalidkii adiga ku dhalay weeyaan waa hooyadaa hooyadaa weeyaan waa aabbaha ma soo ceshan karaan eeg qoorta ma soo ceshan karaan saasay u jifaan ma sariir xariir ahay ku jiftaa hooyadaa wallaahi kuma jiifto waxay ku jiiftaa dhul bay jiiftaa dhulkaa u sariir ah ya dhulka ayaa ma dirac saddex boqol oo dollar ee ah hooyadaa xiran tahay ma xirna mara baati ah oo jeexjeexan aada u wasakhaysan ya ayaa ku caddaatay jeexjeexan tahay waa baati waa wasakh way ku caddaatay jirkeeda xataa mawda asturaysa dhulkaasay fadhidaa hooyo qoortii waa qalloocan tahay caliyadii baa daadanaysaa wax u soo celiyey rabtaa wax ka tirtiree rabtaa xaggeed joogtaa adiga ilaahan kugu dharshay laa <laughs> ah. ilaaha ila allah hooyadaa sidaa ah ilaahay badan ku dhaariyey waad ogsoontihiinoo waa taqaanan qaxootiyadiay joogtaa bay joogaan ceelasha biyahay joogaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay hooyadaas ku nooshahay oo ay joogtaa hooyada aan tilmaamaye ilaahay baan ku dhaariye aaway ubadkii xooggeedii qaatay aaway aaway aaway ninka labaatan jirka ah ee hooyada miirtay aawey qaatay araggeedii qaatay maqalkeedii qaatay midabkeedii qurxoonaa qaatay timaheedii madoobaa qaatay xooggeedii aaway aaway kay ku soo rafaaday aaway orobbu ku raaxaysanaya america sowma america oroba ayuu ku raaxaysanaya hooyo kale oo sidan awaayeel ah ayuu u qabaynayaa sowmaa oo uu ilaalinayaa aawey gabadhii ay ku soo daashay hooyadan aawey aawey hooyadan hooyadan qoorta soo ceshan ceshalla dhararka daadinaysa hooyadan xanuunsan hooyadan biyaha wax siiya la hooyadan afka wax wax ugu rida la hooyadan wax u qabeeyala hooyadan dharka wax ka bedela la arratira la hooyadan yaa aawey gabadheedii aawey waa kuwan maalin walba culimadu su-aalaha soo weydiinaya ee dhahaya meel daarulmusiniin ayaan oo norway iyo oraba aanu ka shaqaynaa dhahaya shaqadan ma xalaal baa mise waa xaaran oo maxaad qabataa oo nin baan u qabeeyaa hooyaan waayeel oo gaalo oo lasoo tuuray ilmaheedii soo tuureen ayaan u qabeeya oo aan u dhaya oo aan u masaajeeya oo aan dhar u xira oo aan bambar u xira oo aan carfiya oo aan socodsiya oo aan hordisiya oo aan hoobayo hoobayo aan dhaha oo aan seexiya war aaw sow gabadha taa maaha ya markaas kadib ay weydiinaysaa lacagtaan aan qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan yaa weydiinaysaa yaa kuu xalaaleyn karaayo hooyadan miskiinta eeg waa kuwii la yidhi imaa yabluganna faimaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima waa kuwii lagu yidhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira garabka u raarici baa lagu yidhi intee in see wax lagugu sheegaa u raarici allah ku dhahaya garabka u raarici yacni keegare weeyaan keegare garabka raaricinta waa keegare hadalka waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ha canaananin aa lagu yidhi haddana ya falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha canaananin hadal xun hadhihin baa lagu yihi u ducee hadal wanaagsan dheh garabka u raarici keegaree xambaar ka tirtir dhareerka ka kici boorka ka bedel marada ka dhaqo u feeree ee maaragtay afka wax cabitaan cuno si uurkeedi buuxi u qabee saliid u mari masaajee tana kaaga baahan inaad masaajaysid soomaa hooyadan waay hooyada u baahan masaajo tan waay tan jannadaadii laguu geliyey tan waay tan xoolaha xalaasha agteeda laguu dhigay ha kuwaa waxaad ka soo qaadatid wallaahi waa xaaraan waa xaaraan agtooda haddaad ku dhimatidna waa lagu yaabaa war ilaahay aynu ka baqno ilaahay aynu ka baqno mawduuc ayaanu ku dheeraanin wuxuu yihi xabiibkeena sala allahu alayhi wasalam ma idiin sheegaa biakbari alkabaa'ir ma idiin sheega haa baa la yihi noo sheeg rasuul allah markaasu wuxuu yihi alshraaku billaah waa ilaahayo loo shariig yeelo xaqiisii inta la qaado heyrkii la siiyo nicmadiisii inta lagu dheefsado heyrkii lagu shukriyo ka labaad waa cuquuqulwaalidayn waa kan caaqa ah waalidkiis caaqa ku noqday kaa weeyaan waan idiin sheegay cuquubada labada ruux ee lagu soo dedejiyey midkood weeyaan ciqaabta adduunka loogu keeno marnaba caaqulwaalidayn ma guulaysanayo marnaba ma guulaysanayo caqul caaqulwaalideyn marnaba ma guuleysanaayo ko adduun iyo aakhira buu ku maaragtay wuu ku khasaaraya ka saddexaad intuuna sheegin ayuu xabiibku sala allahu alayhi wasalam dhinac dhinac buu u jiifayey wuu soo fariisanaya markaasuu leeyahy alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur allah wuxuu yiri ka saddexaad ya ee dembiyada ugu waaweyn waa markhaati beenaalaha hadal beenaalaha kan markuu maaragtay hadlayaba been uun maaragtay ku hadlaa kan markhaati markuu furayo aan cadaalada raacine been iyo been iyo maaragtay balaayo ku fura oo been sheega oo markhaatida ka been sheega kaa weeyaan laa ilaha wuxuu ku celceliyey ku celcelin ilaa ay saxaabadii dheheen laytahu sakat alla muu aamuso alla maxaan u weydiinay alla muu aamuso allahu akbar marka xaggeed gelaysaa waa yel baa tahay waa lixdan jir iyo toddobaatan jir baa tahay waad dhimanaysaa caaw waa laga yaabaa inaad dhimatid galabtoo kalena been baad markhaati ku furtay wallaahi ninkaanaad dhulka iskale baa tiri ay caw damiirkii war ilahay inu ka baqo waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal xadiis uu werinayo xadiis muslim ah oo uu ka werinayo cali ibn abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam lacana allahu rasuulkaa dhahay sal la alay slam lacana allahu man saraqa manaara alardi xadiidku waa muslim weeyaan lacana allahu man saraqa manaara alardi ilaahay wuxuu lacnaday ama allaha lacnado ya qofkii xadaa manaara alardi manaara alardina waxa weeyaan calaamadaha dhulka loo yeeshay iyo xuduudda dhulka uu leeyahay ya derbiyada dhulka qofkii xadaa ilaahay ha lacnado yacni nin baa dhul iska leh dhulkiisii manaara uu leeyahy yani waxaa calaamaduu leeyahay derbi afar gees ah ayuu leeyahay waa u oodan yahay ganjeel baa u rakiba markaasaa xaggaasa inta laga soo dhagxaanta iyo wixii baa la biliqaysanaya maxaa loo jeedaa in lagu xadgudbo ninkan dhulkiisii xoolihii marka la qaato ama oodihii la jaro ayaa lasoo durkaayaa eeg meeshii xuduud ahayd dariskii baa soo dhaafaaya waa manaar alardi kaa weeyaan kan la sheegayo xaggaasaa looga soo durkaayaa intaa looga soo durkaayaa ninkii guriga labaatanka mitare squaereka ahaa ee xataa u sawirnaa markuu yimaada waaba buul yar waaba meel yaroo aragtaa dhowrtaa ka ah aawey intaa looga soo durka int calaamadihiisii dhamaa xuduudadiisii afarta ahaa oo idilba waa baaba-een qofka xadaa xuduud qof qofkii xadaa ama manaara alardi dhulka calaamadihiisa qofkii baabi'iyaa oo tirtiraa ilaahay wuu lacnaday maxaa wacay waa bilowga dulmiga weeyaan markaad calaamadihii dhulka deerkiisii xuduudiisii aada qaadatid waxaa ku xiga waa maxay waa maxay waxa ku xiga waxa ku xiga waa inaad dhulkii goosatid oo aada dhacdid eeg meel lagaa joojinayo fiiri ninkii manaara alardi qaadanaya oo dhacaya ee derbiga marka horeba saa u taabanaya ama ridaya ayaa la yidhi waa malcuun kan kale maxaa umalaysaa ilaa iyo toddobada dhul baa loo goynaya isagana ilaahaynu ka baqno ilaahaynu ka baqno ilaahay aynu ka cabsano dulmiga aynu wadnaa wallaahi waa dulmi aad iyo aada u xun weeyaan cajalkaa ha la gudbiyo dadka walaalaha ha la gaarsiiyo wixii caasi ay wixii kale ee dhaalim ahba hala gaarsiiyo ilaahay haydan dhowr ilaahay waxaan ka baryaayaa ilaahay waxaan ka baryaayaa ummadda soomaaliyeed ee wax kala dhacay ilaahay rushdigeeda ha usoo celiyo dhulalkan la kala dhacay ilaahay ha usoo celiyo rushdigoodii dadkan dhacay dadka laga dhacay dhulalkooda allah ha u soo celiyo kuwan kalena ilaahay ha tuso dulmiga ay ku jiraan xumidiisa allah ha tuso ilaahay ha garansiiyo inay dhulalka soo celiyaan ilaahay ha garansiiyo inay dhulalka soo celiyaan qof walboo dulman allah u gargaaro ilaahay waxaan ka baryay adduunkan gargaar waa laga waayey ya adduunkan adduun dulmi ayuu noqday gargaar waa laga waayey ilaahay waxaan ka baryay qof walba oo dhul laga qaaday ama la dulmay si uun loo dulmay dulmiga allaha uu soo daayo dulmiga ilaahay ha uga soo gargaaro ilaahay dulmiga ha uga celiyo ilaahay dulmiga ha ka qaado ilaahay dulmiga ha ka qaado inta xanuunsan allah caafiyo inta xanuunsan allaha caafiyo inta xanuunsan allaha caafiyo inta xiran allaha soo daayo inta maqan allaha soo ururiyo inta ubad laga qaato ubadka allaha usoo celiyo inta lagu soo socdo allaha ka difaaco runtii in badan baan diintii leexinay oo aan anagiina ka fogaanay ilaahay waxaan ka barya diinta iyo tubta toosan allaha nagu soo celiyo ilaahay tubta toosana nagu soo celin dhalinyaradeena ilaahay waxaan ka baryay ilaahay dhallinyaradeena mustaqbalkooda ha hagaajiyo dhalinyarada soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ilaahay ha dhowro ilaahay ha asturo ilaahay intaana guursan guur xalaala allaha siiyo inta aanan guursan guur xalaala allaha siiyo inta aanan guursan guur xalaala allaha siiyo guur ay ku dhowrsadaan oo cibaadaan allaha siiyo mida ilaahay ugu dhawaadaan allaha siiyo mida ubad ku helaan allaha siiyo inta guursatay ee aana ubad helin ubad saalixiina allaha siiyo ilaahay mustaqbalka dhalinyaradeena ha ifiyo in badan baa mustaqbalkooda mugdi ku jiraay ilaahay ha ifiyo ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo inta dhiba dhibka allah ka qaado ilaahay waxaan idinkaga baryay adduun iyo aakhiro wanaag dhulkeenii hooyo haloo duceeyaan ilaawin dhulkeenii hooyo waa inta soomaaliya degtee ilaahay berisamaadkii ha ugu soo celiyo amnigiisa ammaankiisa allaha sugo amnigiisa ammaankiisa allaha sugo amnigiisa ammaankiisa allaha sugo dadkiisana qalbi qof keliya allah ka yeelo qalbi qof keliya allah ka yeelo qalbi qof keliya allah ka yeelo ul iyo diirkeed allah ka yeelo ul iyo diirkeed allah ka yeelo ul iyo diirkeed allah ka yeelo adduunka waa laba beri waa laga tegayaa ilaahay nagama saara adduunkan ilaa isagoo naga raalli ah maahan haddaynu ka tagno janatulfirdows allah isagu kaageeyo xabiibka maciisa sala allahu alayhi wasalam astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh